رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa weli siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam weli waxaa noo socday noogu soo dambeeyey hadalladii guulguulka ahaa ee ay kaafiriintu ku wadeen dadka muslimiinta ah si kasta markii waxay u sameeyeen oo looga jawaabo xujooyinkii looga adkaaday waxay go-aan ku gaareen dacwada inay dadka dacwada inay ku buriyeen dad kale ay uga jeediyaan si xoog ah cunfi ah qabiil walba ninka u sarreeyana inuu cadaabo qof kasta oo dalka ka mid ah oo la maqlo inuu maxamed rumeeyey kooxna waxay u tageen abaa taalib waxayna ku ashtakeeyeen rasuulka tacdiibu lmuslimiin cadaabidda loo geystay muslimiinta muslimiinta mar allaala markii ay arkeen gaaladu inay sii tarmayaan oo ay faafayaan oo ay badanayaan ayaa go'aan lagu gaaray in la cadaabo waxay go-aan ku gaareen inay tacdiid adag ay markaa ku sameeyaan si xoog ahna ay markaa u hor istaagaan fa amaa tacdiibuhum cadaabitaankooda almuslimiina muslimiintu ay cadaabayeen faqad aatow waxay la yimaadeen fiihi cadaabkaa bianwaacin noocyo oo taqshaciru ay la ruxanaysa lahaa ayada aljuluudu maqaarada maqaarada iyo haraggaa ruuxanaya haddiina loogaga sheekeeyo adaabka la marsiiyey watatafatar waxaa dildilaacaya ah minhaa xaggoodana alquluubu qalbiyaalka qalbiyaalkuna way go'go'ayaan kaana bilaal ibnu rabaax wuxuu ahaa radia allaahu canhu mamluukan adoon liumayat ibni khalaf aljumaxiya ninka la yidhaahdo ayuu addoon u ahaa fakaana kaana umaya wuxuu ahaa yajcalu mid yeela fii cunuqihi dhuuntiisa ama qoortiisa xablan xarg ayuu ku xiri jiray wayadafacuhu wuxuu u dhiibi jiray ila sibiyaani ciyaalka yaryarka ah yalcabuuna bihi say ugu ciyaaraan allahu akbar inta xarig uu dhuunta ugu xiro yuu ciyaalka yaryariiskaa u dhiibayaa way ku dheedheelayaan wahuwa yaquul asagana uu leeyahay axad axad ilaaha mooye alla kale ma jiro muxuu axad u leeyahay waa hadalkay ugu necab yihiin gaalada waa hadalka ay mushrikuuntu markaa ugu necbanaayeen wa kaana wuxuu ahaa yakhruju waa umaye mid la soo baxa bihi bilaal fii wakhtin dahiira wakhtiga duhurka ah oo ay qoraxda kulushahay ayuu la soo bixi jiray fayataraxuhu wuxuu u tuuri jiray calaa dahrihi dhabarkiisa dhabarqabar buu u tuurayaa fi ramdaa'i bacaadkuu ugu tuurayaa bacaadka ayuu dhabardhabar ugu tuurayaa wahiya ramduhuu kuu fasirayaa alramlu waa bacaad aw ilxajaru ama dhagax ashadiidu alxaraara kulaylkiisu uu daran yahay dhagax aad u kulul ama bacaad waayo ka kabacdi ya'muru wuxuu amrahayay bisakrati dhagax in loo keeno alcadiimati oo weyn dhagaxyaa loo keenaa fatuudicu markaasaa wuxuu dhigahayuu saaraayey calaa sadrihi xabadkiisa suusan u dhaqdhaqaaqin macnaha oo bacaadka dhabarka u saaranna uu xoog uu dhulka ugu qabto dhagaxana wuxuu ka saarayaa sadriga iyo laabta suusan markaa u dhaqdhaqaaqin uma kadib yaquulu umaya wuxuu ku oran jiray bilaal laa tazaalu haakada saan ka zuuli maysid oo sidan baad ahaanaysaa xataa tamuuta ilaa aad dhimato aw takfura bimuxammadin ama muxamed aad ku kufriso oo yatacbuda allata waalcusa aad ka caabuddo fayaquulu bilaalna wuxuu odhanahayay axad axad ilaahay keligii baa jira ilaahay keligiisaa jira subxaana wa tacaala wamara bihi waxaa soo maray abuu bakar radia allaahu canhu yowman maalin buu bilaal soo maray wa huwa yucadadu asagoo la cadaabayo faashtaraahu wuu soo iibiyey waactaqahu lilaahi alla dartiisuuna u xoreeyey subxaanahu wa tacaala abuu bakar wa kaana wuxuu ahaa caamir bin fuhayr yucadabu mid la cadaabo xataa yafqada ilaa uu waayo wacyuhu garaadkiisa ilaa uu miir tago oo wacyi uusan lahayn walaa yadri uusanna ogayn maa yaquulu waxa uu dhahaayo waxa uu dhahaayana uusan kala garanaynin waa cudiba waxaa la cadaabay abuu fukayha fukayha abuu fukayha ninka lagu magacaabo wa ismuhu magaciise aflax baa la oran jiray qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ka mid ahaa min alsdi qabiilka reer asdi wa kaana mowlan buu ahaa mowle iyo addoon oo libani cabdidaar reer bani cabdidaar ay addoonsadaan fa kaanuu waxay ahaayeen qoladaa yukhrijuunahu abuu fukayha kuwa u soo saara bannaanka fii nisfi annahaari maalinta bartamaheeda fii xarin shadiidin kulayl daran kulaylka daran markuu yimaaday bannaanka u soo bixin jireen wafii rijlayhi lugihiisana qaydun ay ku xiran yihiin dabar ama qayd oo min xaduudin bir ah dabar bir ah ama xirmo ayaa ku xiran katiinad bir ah ayaa markaa ku xirnaa maxay samayn jireen fayujariduunahu waxay ka siibi jireen min athiyaabi dharka way dhardhigahayaan wayabtaxuunahu waxay wejiweji ugu tuuri jireen fi ramadaa'i bacadka ku dhow uma intaa ka bacdi yadacuuna waxay saarahayeen calaa dahrihi dhabarkiisa sakhratan dhagax xataa laa yataxaraka suusan u dhaqdhaqaaqin oo wejigiisa iyo xabadkiisu ay ciidda kulul ay markaa u gudto fa kaana wuxuu ahaa ninka fa kaana wuxuu ahaa waa abuu fukayhe yabqaa mid ku baaqi ah kadalika sida saasuu ahaa xataa yacqila xataa intii laa yacqila uu mir daboolmo ilaa uu wax caqli waayo falam yazal ma aysan ka suulin yucadabu kadalika inaysaa u cadaabaan xataa haajara ilaa uu u hijrooday ila alxabashati dhulkii xabasho alhijrata athaaniya hijradii labaad hijrada koobaad iyo tallabaad labadaba way imaan doontaa hijradii koowaad uma aysan suuro gelin laakiin hijradii labaad ayuu baxay wa kaanuu waxay ahaayeen maratan marna qad rabatuu kuwa xira rijlayhi labadiisa lugood bixablin xarbay ku xiri jireen uma jaruuhu haddana way jiidaayeen inta sida dakhti dhintay oo kale lugta ay xarig uga xiraan iyo dhulka markaa ku jiidaayeen wa alqayhu waxay ku tuuli jireen fi ramdaa'i bacaadka kulul wakhanaquuhu way ciijin jireen way marjinayaan xataa dannuu ilaa ay u maleeyaan annahu qad maata inuu dhintay ilaa ay u maleeyaan inuu markaa dhintay famara bihi abuubakar abuubakar baa soo maray haddana faishtaraahu wa uu iibiyey wa actaqahu lilaahi ilaahay dartii ayuuna abubakar u xoreeyey wa kaana khabaab bin ilard wuxuu ahaa min mansabiya kuwii la soo qafaashay buu ka mid ahaa fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga faishtarat waxaa soo iibsatay ummu anmaar binti sitaac alkhusaaciyi gabadha lagu magacaabo ummu anmaar binti sitaac baa soo gadatay oo reer khusaaciyad ahayd wa kaana khabaab wuxuu ahaa xadaadan tamaal buu ahaa ninka biraha tuno ayuu ahaa seefaha iyo aalabaha noocaasa sameeya falammaa markii aslama uu islaamay cadabathu way cadaabtay mowlaatuhu naagtii addoonku uu u ahaa ama mawladiisii ahayd binnaari dad bay ku cadaabtay kaanad waxay ahayd ta'tii mid la timaado ula timaada bilxadiidati bir almuxmaati la soo kululeeyey biraha meesha yaalo ee uu samaynaayo hilib tukaan bay u furtay intay dad geliso ee lasoo soo ayuu fatajcaluhaa waxay weeli jirtay calaa dahrihi dhabarkiisa bir inta dadka la geliyey lasoo soo kululeeyey iyo dhabarkooga dhejinaysay sababtu maxay tahay liyakfira bimuxamadin inuu muxamed ku kufriyo sala allahu calayhi wasalam inuu nebi muxamed markaa ku kufriyo falam yakun ma uusan ahayn khabaabna yasiiduhu miday u siyaadisay daalika ciqaabka ilaa iimaanan wa tasliiman iimaan iyo hoggaansan maahane waa tii markii dambe ayaduna xanuun ku dhacay xanuunkii ku dhacay waxay u ciyi jirtay baa la yidhi sida mtaqaanaa eyda oo kale sida eyda oo kaley u qaylinaysaa dhakhor xanuun iyo madax xanuun baa ku dhacay dhakhtar walba oo loo geeyey ilamaalqabeen bay ahayd wuxuu yidhi daawadeeda waa inta burus inta dib la geliyo saacado badan lagu sii daayo markuu burus ku kululaado madaxa looga dhejiyo madaxa marka birta la kululeeyo oo madaxa la saaraa xanuunku dayn jiray macnaha xanuunkii haayay waxa uga fiicnaaday xamka dabka markaa la saaro ilaa markii dambe ay sidaa ku dhimatay wakaana almushrikuuna mushrikiintii aydan sidoo kale waxay ahaayeen yucadibuunahu kuwa cadaaba khadaad ayay ahaan jireen fayalwuuna way laabi jireen cunuqahu qoortiisa qoorta intay saa u soo qabtaan bay gadaal u jebin jireen taana way samayn jireen wayajadibuuna shacrahu timihiisay jiidi jireen ileen kuma dhaadheer buu lahaa khadaad bilard markaasay saa yeeli jireen waqad alqawhu waxay ku tuuri jireen miraaran marmar ama mararka gobolka mid ahna calaa saxmin naari dhuxulo naar ah oo shidan yay ku dhex tuuri jireen uma wadacuu calaa sadrihi xabadkiisay saari jireen xajaran dhagax faqiilan culus xataa laa yaquum ilaa uu saagi waayo markuu dhamdamca inuu dhacaayo ama si uusan markaa u istaaginba wa kaanad waxay ahayd zaniira zaniira gabadha lagu magacaabo amatan ruumiya waxay ahayd amad iyo addoomad reer ruum ah aslamad way islaamtay fi fillaahi alla dartiibaa baa loo cadaabay wa usiibad fii basarihaa araggeediibaa la asiibay way dhabeeshay say u garaacayeen oo ay utumayeen yay indhow noqotay xataa camiyat ilaa ay arag beeshay fa qiila lahaa waxaa loo yiri asaabadkii waxaa saa ku yeelay allaatu alcuzaa laba micnaah ilaayaalkii markaad aabbidii weysay yaa sidaa noqotay fa qaalad waxay tidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartaye maa asaabatnii ina aysan asiibin wa wahaada arrintan indhan min allaahi bay ka timid ilaa xaggiisa subxaana wa tacaala wa in shaaa hadduu doono ilaahay kashafahu wuu furayaa indhahan asaa faydahaya fa asbaxad way min alqaddi beribuu xigtay waqad radda allaahu ayadoo ilaahay uu u soo celiyey basarahaa araggeeda fa quraysh waxay tiri haada kan indha noqodkan bacdu sixri muxammadin sixirkii muxamed qayb ka mid ah waaye wa aslamad waxaa kaloo islaamtay ummu cubays naagta la yidhaahda ummu cubays jaariyatun bay ahayd jaariyad libanii zuhr reer banii zuhri u sugnaatay fakaana waxay ahaayeen fakaana wuxuu ahaa yucadibuhaa mid cadaaba mawlaahaa sayidkeediibaa cadaabi jiray alswad bin cabdiyaquud ninka lagu magacaabo wa kaana wuxuu ahaa aswadna min ashaddi acdaa'i rasuulillaahi cadowyaalka rasuulka alleh ninka ugu daran buu ahaa wa min almustahzi'iina bihi kuwa rasuulka ku jeesjeesana wuu ahaan jiray wa aslamad sidoo kale waxaa islaamtay jaariyatun jaariya adoon oo camar ibnu muammil lahaa oo nin bani cadiy reer bani cadiy ahaa waa reerkii cumare fakaana cumar bn khaaabna wuxuu ahaa yucadibuhaa mid jaariyadaa garaacoo cadaaba wahuwa cumar yolma-idin maalintaa cala shirki shirki korkiisu ahaa masoo soo islaamin fakaana cumar wuxuu ahaa yadribuhaa mid garaaca gabadha xataa yaftira ilaa uu noogo cumar xoogiisa aad taqaaniin ilaa uu daalo ayuu tegi jiray uma yadacuhaa markuu faktaru daalo yuu ka tegi jiray wayaquul markaasuu dhahayo wallaahi maa adacuki kaagama tegin ilaa saama daal maahan waa maada gacanta ay xanuuntay kii wax bay gacanta xanuuntay kii la garaacay haddana dumar ah suu xaalku noqona waa ka darmaamayaa fataquul markaasay dhahaysay kadaalika saasoo kaleu yafcalu kugu samayn doonaa bika adigana rabbuka rabbiga watudkaru waxaa la sheegay fii man aslama inta islaamtay oo wacudibna la cadaabay oo min aljawaari addoommada ka mid ah wa tudkaru waxaa kaloo la sheegaa fii man inay ka mid ahaayeen intii aslamna islaamtay wacudibna la cadaabay oo min aljawaari addoommada ka mid ah inay ka mid ahaayeen annahdiya gabadha lagu magacaabo wa ibnatuhaa labadeeda gabdhood wa kaanataa waxay ahaayeen liimra'atin naag bay u sugnaayeen oo min bani cabdidaar reer bani cabdidaar ah washtaraa waxaa soo iibiyey abuubakar radia allaahu tacaala canhu haa'ulaa'i aljawaariy adoomyooyinkaa oo dhan wa actaqahunna wuu xoreeyey kamaa actaqa suu u xoreeyey oo kale bilaalan iyo wa caamir ibnu fuhayr iyo wa awaafukayha ayadana saasuu markaa u xoreeyey waqad caatabahu waxaa canaantay abuuhu aabbihii abuu quxaafa arrintaa aabbihii abuu quxaafa canaantay abuubakar waa lagu canaantay wa qaala wuxuu yidhi abuu quxaafa araaka waan ku arkaa tactiqu inaad xoraynaysaa riqaaban ooro dicaafan tabar daran falow actaqta maad xoraysid rijaalan rag jildan xoog badan limanacuuka si hadhay kuu difaacaan waxaan addoommooyinkood waxba qaban karin wax la tari karin maxaa kuu geeyey xurin xurayntooda war rag sharaf leh oo xoog leh oo haddhow manco aad ka hesho maad xuraysi faqaala abuu bakarna wuxuu yidhi inii uriidu wajha allah an wejhi ilaahayaa rabaa subxaanah wa tacaala ilaahay wejigiisaan markaa doonayaa faanzala allaahu tacaala ilaahayaa wuxuu soo dejiyey qur'aanan qur'aan madaxow fiihi qur'aanka uu ku dhex ammaanayo abubakar wadamma acdaa'uhu cadowgiisana uu ku heedaartaynaayo lagu ceebaynayo faqaale wuxuu yidhi ilaahay faandartukum waxaan idinkaga digayaa naaran naar taladaa huraysa laa yaslaahaa uusan gelaynin ila alashqaa shaqi maahane ayaan darana badana maahane alladii kaasoo kadaba beeniyey watawallaa jeestay wahuwa umayi ibnu khalaf baa loola jeedaa iwa man kaana qofkii calaa shaakilatihi shaakiladiisa ku sugan dabcigiisii dabeecadiisa iyo camalkiisaoo kale wasayujannabuhaa waxaa ka fogaanaya naarta alcadqa kan tadqiga ah alladii kaasoo yu'tii maalahu maalkiisa diiday bixiye yatasakaa asoo istahirahaya wamaa liaxadin axadna uma ahaanin cindahu agtiisa markuu xoraynahayo min nicmatin abaal tujsaa loogu gudahayo ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa raadin rabbiga sareeyo wejigiisa uu dalbaayo maahane wala sawfa gadaal dambii mar dambayna yardaa raali noqon doonaa wahuwa kaasna abuubakarna sidiiq radia allaahu tacaala canhu waaye iyo wacaman iyo wacaman actaqahum kuwii uu xoreeyey nabadgelyadeeda xaraab allaahay naxariistiisa korkooda ha ahaato wa can asaxaabati ajmaciina iyo saxaabada oo dhanba waa cudbida waxaa kaloo la cadaabay camaar bin yaasir wa ummuhu hooyadii sumaya wa abuuhu io aabbihii radia allaahu canhu wa kaanuu waxay ahaayeen qoyskaasna xulafaa'a gaashaanbur bay la ahaayeen bani makhsuun reer bani makhsuuni xulafe la ahaayeen fakaana banu bani waxay ahaayeen wa calaa ra'sihi waxaana madax u ahaa abuu jahale yukhrijuunahum kuwa u soo bixiya cowskaas oo dhan ila alabtaxi abtaxay markaa u soo bixin jireen waa idaa xamiyad marka uu kululaado arramdaa'u dacaadka abtax ayay keeni jireen bannaanka waa mar allaale markuu dacaadku kululaado fayucadibuunahu waxay ku cadaabi jireen bixarihaa kuleelkeeda wayamura bihi waxaa soo maraayay ayagoo saa loo cadaabaayo rasuula allaahi sala allaahu calayhi wasalam fayaquulu markaasuu odhanahayay sabran aala yaasir aala yaasirow sabra mawcidukum aljanna ballantiina waa janne adkaysta reer yaasirow allaahuma qfir liaali yaasir ilaahayna reer aala yaasir u naxariiso una dembidaaf amaa yaasir yaasir waa waalida camaar camaar aabbihiiye wa yaasir bin caamir bin maalik alcansiyi waayo magaciisa almudxajiy faqad maata wuxuu ku dhintay taxta alcadaabi cadaabka hoostiisa say u garaacayeen ay u cadaabayeen yaabihii ku dhintay wa amaa ummu camaar baa soo hartay wahiya sumaya bintu khayaar ayay ahayd magaceeda mawlaatu abi xudayfa abii xudayfa mowlihiis ayay mowlaa u ahayde almakhsuumi wa kaanat cajuusan duqbay ahayd kabiiratan weyn daciifatan tabar daran faطacanahaa abuu jahl abuu jahl baa buray fii quboliha farjigeeda bixarbatin eebuu ku dhuftay famaatad way dhimatay farjiga hoose intuu uga dhuftay waran ayay dhimatay wahiya sumaya awalu shahiidatin fi lislaam shahiidatii u horeysay allababtii u dhimatay ayay markaa ahayd wa amaa camaar baa soo haray waa kii cunugii fataqula calayhi alcadaabu cadaabkii baa ku cuslaaday say u garaacayeen fa ina almushrikiina mushrikiinta taaratan marmar kaanu waxay ahaayeen yulbisuunahu kuwa u xira diracan cambuurgarad bay u xiri jireen diracan oo min xadiid dircan bay u xiri jireen dhar oo min xadiidin bir ah fii yowmin maalin maalintaasoo saa'iqon qorax badan ay jirto kulaelkeedu daran yahay ayadoo qorax jirto mar dib haddii laguu xiro ka waran dhibkeeday leedahay wa taaratan marmarna kaanuu yadaacuuna way dhigi jireen calaa sadrihi laabtiisa sakhran dhagax axmara guduudan saqiilan culus wa taaratan marmarna kaanuu waxay ahaayeen yaqtunahu kuwa ku dhex quusiya ku tinbiya fi lmaa'i biyaha xataa qaala bilisaanihi ilaa carabkiisii uu ka yidhi bacda maa yuwaafiquhum wax waafaqa qayb ka mid ah habarkoodii inuu gaal noqdo amase laato iyo cuso uu ammaano wax u eg ama ayagu waafaqaya hadalkooda ayuu markaa ku hadlay gaalamahay buu yidhi wa qalbuhu qalbigiisuna maliy uu yahay malii'un mid ka buuxa biliimaani iimaan faanzala waa soo daayeen marka faanzala allaahu ilaahay baa soo dejiye man kafara billaahi qofkii ilaahay ku kufriya min bacdi iimaanihi iimaankiisa kadib ilaa man ukriha qof la qasbay maahan wa qalbuhu qalbigiisuna mutma'inan biliimaan iimaankuu ku xasilan yahay walaakin man sharaxa qofkii ku sharxoo ku ballaariya bilkufri kufriga sadran laab fa calayhim qadab caraa korkooda ahaatay oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum cadaabun cadaabna way leeyihiin cadiimun oo weyn waa cudbuda waxaa la cadaabay fillaahi alla dartii muscab ibna cumayr wa kaana muscab wuxuu ahaa min ancami nnaasi dadka midka ugu wanaagsan cayshan xagga nolosha hooyo lacag leh ayaa dhashay muscab waxaa la sheegaa shaarka uu subaxii qaato dilka dambe ma qaadi jirin iska bedeli jiray mincada iyo tahafurka iyo sida uu ku noolaa gabdhaha reer makafartay isugu fiiqfiiqi jireen xilliga dhammaanka uu soo baxay waa la yaqiinayo dhamaankay soo dheegan jireen xarakadiisa labiskiisa hanaankiisa cabtarka suu u soconayo nimcada ka muuqataa nin noocaasuu ahaa falamaa dakhala markii uu soo galay fi lislaami islaamka dhexdiisa manacathu ummuhu hooydii waxay u diiday alطacaama raashinkii waasharaaba cabitaankii wa akhrajat waxay kasoo soo ceyrisay ka soo bixisay min albeyti guriga waa la soo buriyey fatakashafa waa jilifoobay jalbahu maqaarkiisa cunugii karaybka marsan jiro jasadkiisu dhalaadahayay mar allaala markii intaa lagu sameeyey jilif buu yeeshay takhashafa alxaya ay abeesada jilibta ay leedahay oo kale malaayga iyo abeesay maaragteen korkooda jilfaha uu leeyahay oo kale ilaan qofku mar allaala marka uu waayo tamatuca iyo raaxada iyo cuntada vitamiinyaalka waxyaabaha leh jiiskiis waa isbedelaya waa ku durduraya isagoo dhanba laakiin markuu tanacum yahay uu nimcaysan yahay jasadkiisa naacin buu noqonayaa markaad gacanta saa ugu sallaaxdo waxaad moodaa xariir oo kale marka sida abeesada ay u jirfowda maqaarkeeda oo kaluu markaa noqday wa cudiba waa la cadaabay suhayb bin simaan alruumiy xataa faqada ilaa uu waayey wacyahu garaadkiisa ilaa maskaxdiisii uu waayey oo walaa uu garagaran waayey suhaybna maa yaquul wuxuu leeyahay waa cudiba waxaa la cadaabay cuhmaan ibni cafaan kaana camuhu adeerkii wuxuu ahaa yalufuhu mid ku duuduuba fii xasiirin derin oo min waraqi nakhiili timirtaca ee caleemaheeda laga sameeyey xasiir iyo darin laamaha timirta laga sameeyey ayuu ku duuduubi jiray uma yudkhiluhu wuxuu guri jiray uu ka soo guri jiray min taxti hoostiisa ilan timirta caleemaheeda haddii la gudo way gudmaysaa haddana way ku duuduuban yahay saasaa markaa la geeli jiray waundiya waxaa la dhibay abuubakar ayaa la dhaafayba abubakr asidiiq wa talxat bni cubaydillaah akhadahumaa labadooda waxaa qabtay nawfil bin khuwaylid alcadawiy wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa cuhmaan bin cubaydillaah oo akhuu طalxi bni cubaydillaah walaalkii ah fashadduhumaa wuxuu iskula xiray labadooda fii xablin xarb waaxidin oo keliya liyamnacahumaa si uu markaa uga manciyo ama uu uga reebo can isalaati salaada iyo wa can iddiini diinka falam yujiibaahu maysan yeedhin oo ma ajiibin falam yurawicaahu ma aysan rawacin id oo ma ilaalin karin ayaga falam yurawicaahu ilaa wahumaa muqallaqaani aynin laba furan maahane wish kaloo lagu sameeyey waa la waayey ayagoo furan baa la arkay yusalliyaana tukanaya wasamiyaa waxaa lagu magacaabay bilqariinayni labadii la isku xiray labadii isku xirnaa likownihimaa ahaashahoodii qad shubdaa kuwa lagu xiray fii xablin waaxidin hal xarig keliya magacaasaa loo bixiyey wa kaana abuujahal wuxuu ahaa idaa samica hadduu maqlo birajuli nin qad aslama islaamay walahu sharafun sharafna uu leeyahay wa manacatun iyo xoog hadduu maqlo anabahu wuu eedayn jiray wa akhazaahu dulli ayuu ugu hanjabi jiray dulli hakuuga dhacuu dhihi jiray wa awcadahu waa u goodin jiray bilwixaaqi inay haleeli doonto alkhasaara khasaaro alfaatixati faadixo ahoo fool xun filmaali iyo waljaah maalkaagii iyo jaahaaga khasaaraa soo gaari doonta dulligaa kuga dhici doona wow saabaa tahay buu dhihi jiray wa idaa kaana hadduu yahay arrajul qofka soo islaamay daciifan qof tabar daranna darana wuu garaaci jiray wa awaraa wuxuu ku diri jiray bihi asaga ciyaalka iyo sufahada walxaasu duuduub ahaan annahum ayagu la yaclamu maysan ogeen biaxadin axad ma ogaanin dakala fi lislaam islaamka soo galay ilaa hadday ogaadaan watasadduu lahu waxay ula soo dambixi jireen bil-adaa dhib iyo alnakaali ciqaab iyo jihdi kaanat waxay ahayd haadihi alictidaa'aat xadgudubyaalkaas oo dhan didda ducafaa almuslimiin muslimiinta ducafadooda kuwa lid ku ah iyo wa caamatihim caamadooda ayaa laga qaabili jiray amaa man aslama qofkii islaama oo min alkibaari dadka waaweyn ka mid ah waalasharaafi iyo dadka sharafta badan fa inahum kaana waxay ahaayeen yaxsabuuna kuwa u xisaabiya xisaaba xisaab gooni ah ay dadkaa lahaayeen xisaab gooniyaa loo xisaabi jiray walam yakun ma uusan ahayn wajatarihu kuwa ku duugada calayhim korkooda oo dacafada iyo ciyaalka laguma diri jirin ilaa amhaaluhum dad ayg lamid ah maahan kubaar iyo ashraaf baa loo diri jiray oo min ru'asaa'i alqabaa'ili qabiilooyinka kuwa madaxda u ah ah iyo sharaafha sharafta kuwa leh wadaalika arrintaana maca qadri kabiirin bay ahayd qadar weyn oo min alxiiqa ilaalin iyo walxadari si digtooni ah mar allaala marka dadka waaweyn ee noocaasa loo diro xataa hadalka samaysan iska dhihi jirine waxay kula hadli jireen hadal ilaalsanoo digtooni markaa ku jira oo weynaantooda lagu xushmeeyo saasay markaa ahaan jireen marka cadaab fara badan ayaa muslimiinta loo geysanayay dhibaato adagna mushrikiintii maka way gaarsiiyeen dadkii muslimiinta ahaa waxaan qaadan doonaa mowqifka mushrikiinta rasuulka ay ka taagnaayeen sala allahu calayh wasalam saxaabadii garanayna nabigasee ahaa sala allahu calayh wasalam qowlay gurubta noo soo socoto haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam